محمد وعلى آل محمد قال الشيخ المصنف رحمه الله القاعدة الثانية قاعدة اللباد أنهم يقولون إن يرنيان ما دعوناهم ما نبرين ما نبريين ما نبريين وتوجهنا إليهم حيالها أن نعابدين أما نبريين ما نبريين وتوجهنا إليهم حقه ذا مركا ما نجيسا وعبادة لما نجيسا يعني لشيء من الأشياء إلا لطلب القربة والشفاعة mooyaane inaanu dhowaansho iyo shafaaco ka doonayno inay ilaahay noo dhoweeyaan iyo inay ilaahay agtiisa nooga shafeeco qaadaan mooyaane wax kale muraadkayaga iyo ujeeddayada ujeeddadayadu may ahan fadaliilu qurbati qowluhu tacaala yacnii qurbada waxaa u daliila bimacnaa waxa weeye inay ilaahay inay u dhoweeyaan inay rabeen oo doonayeen qowlku ilaahay uu yidhi والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا كوي مركا يشي من دونه إلهي سكدي أولياء يعني قار وحوي أنصاري قرقاريال ما نعبدهم أي يقولون وحيورنا ما نعبدهم يعني عابد مينه يعني أي لشيء من الأشياء ما عابدين إلا ليقربونا إن نودويان مويان إلى الله حق إلهي نودويان زلفى yacni markaa dhoweyn inay noo dhoweeyaan mooyaane wax kale ka dooni mayno ina allaha ilaahay yaxkumu baynahum dhexdooda waa kala xukumayaa fii maa hum fiihi yakhtalifuuna waxay ahaayeen qaar isku khilaafaya ayuu ilaahay markaa aakhiro kala xukumi doona ina allaha ilaahay laa yahdi hanuunin maayo man huwa kaadibun mid isagu markaa beenawaas ahaaday kafaarun been badana ah ilaahay kaa hanuunin maayo oo xaqa waafajin maayo kafaarun gaalnimo badane ahaaday yani waxa weeye mooyaane yani kafaarun mid gaalnimo badnaa ahaaday ilaahay hanuunin maayo <clears throat> wa daliilu shafaacati qowluhu tacaala daliilka shafaacaduna waa hadalkii ilaahay uu yidhi wayacbuduuna min duuni illaahi waxay caabudayaan min duuni illaahi ilaahay sokadi maa laa yaduruhum wax markaa aan dhibaynin haddii ay caasiyaan oo waamirtiisa diidaan aan dhibaynin walaa yanfacuhum aan anfacaynin haddii ay adeecaanna oo ay caabudaanna waxaan anfacaynin ayay caabudayaan wayaquuluuna waxay odhanayaan haaulaa'i kuwaasi shufacaa'unaa waa kuwa markaa noo shafeecaya oo noo shafeeco qaadaya cinda allahi ilahay agtiisa noogu shafeeco nooga shafeeco qaadaya markaa qaacidada labaad waxaa laynoogu tilmaamayaa oo sheikhu markaa tilmaamayaa sababta nimanka mushrikiinta ah ilaahay cid aan ahayn ay u caabudi jireen may ahayn inay ka ictiqaadsanaayeen inay yaga markaa daat ahaantooda wax ka helaan laakiin waxay doonayeen inay sabab iyo wasiilo ka dhigda dhigtaan oo wasiid ay noqdaan waasito ay u noqdaan oo bimacnaa ilaahay ay u maraan oo ilaahay ay ugu dhowaadaan oo maxay yacni markaa yacni ka qiyaaseen waxay ka qiyaaseen bini aadamka markaa qaar nimanka madaxda ah iyo markaad doonayso boqorrada iyo inaad ku dhowaato dee waxa weeye toos uma markaa abbaari kartide waxay u baahan tahay inaad cid usii marto wastay u baahan tahay a wastadaasaa ku xidhiidhinayso isagaa kuu geynaysa markaa jaranjarada caynkaasa ayaa la sii maraya dee sidaa waxa weeye boqorkiiba marka uu ugu baahan yahay jaranjarrada in lasii maro ayaa waxa weeye ay markaa leeyihiin ilaahayna waxa weeye waa in cid loo sii maro oo cid agtiisa ka dhow oo bimacnaa fadli iyo markaysagaa derajo agtiisa ku leh waa in ilaahay loo maro oo cibaadada loo mariyo macnaha noocaasa ayay markaa ku dhisayaan qiyaas baaila qiyaaska noocaasina weeye muxuu qiyaas baaila u yahay waa qiyaasu alkhaaliq yani marka cala almakhluuq yacni waa khaaliqii oo looga qiyaasanayo makhluuq looga qiyaasanayo waxaanay markaa tahay qiyaasu tamsiil iyo qiyaasu shumuul toonna khaaliqa markaysaga makhluuq loogama qiyaaso oo yacni marka waxa weeye waxaa ka dhalanaysa tashbiih qiyaaskii tashbiih baa ka dhalanaysa labada shay la ysaga qiyaasanaya laba shay oo laysku shabahayo waa inay yihiin oo mushabbah iyo mushabbahu bihi sidaas oo kale waa inay yihiin adiladuna waxay inoo sheegaysaa ilaahay khalqigiisa inaan u shabihin in lagu shabbahana ah inay ahayd laysa ka milihi shay ilaahay wax la midi ma jiro mar haddii ilaahay wax la midi aanu jirin in lagu shabaho khalqigiisa cid ka midoo looga qiyaastaa wax suuroobaya maaha wax suuroobaya ma aha waata kale ee bini aadamka dhammaantood markaa yacni miday waa sida loo mara maaha cumar bnu khaaab oo kale de waxa uu ahaa amiiru lmu'miniin dee cidna looma mari jirine xaaje ciddii muslimiinta u lihi toos buu isaga ugu tegi jiray reer miyiga markaysagaa miyiga ka soo galay toos buu ugu tegi jiray cumar bnu khaaab nabiyullaahi maxamed sala allahu alay wasalam toos buu ugu tegi jiray acraabi aan weligii aragoo reer miyiga ayaa markaysaga intuu u yimaado ku qaban jiray go'a ku qaban jiray marka waxa weeye cid yacni xataa markaa bini aadamka ay wada isticmaalaan in waasidadaa loo maro ma aha adif ilaa dalik marka horeba in laga qiyaasto khaaliqa in makhluuqa laga qiyaasto sidaas yadaaba inay u ahayd oo adiladu inoo tilmaamaysaa inaan khaaliqa iyo makhluuqa in laysku isku shabaho aynay ahayn <clears throat> ujeeddada haddaba ay ka lahaayeen caabuditaanka ay caabudayaan may ahayn inay leeyihiin ilaahay bay mulkiga laleeyihiin manay ahayd inay leeyihiin ilaahay bay wax la arsaaqaan manay ahayd inay markaa leeyihiin ilaahay bay wax la abuuraan inay makhluuq yihiin oo ilaahay uu abuuray oo ay markaa mamluuk ilaahay uu leeyahay inay yihiin waxyaalahan ay caabudayaan way garanayeen oo talow halkee laga qaadanaya inay garanayeen aayaddan lafteeda waa laga deliishanaya waxaa kaloo laga deliishanayaa shirkigoodii markaa wardigoodii gaalnimada ahaa ee shirkiga ahaa maxay odhan jireen ee waxa weeye camr ibnu luxayi uu u keenay waxay ku dari jireen ziyaaday ku dari jireen yacni tawxiidkii talbiyadii ama labayktii markaa tawxiid ka ahayd bay in shirkiya raacin jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak bay iyagu raacin jireen marka waxa weeye waata axaadiista kusoo aroortay falaba rasuul lahi sala allahu alay waslam bitawxiid bitawxiid waa maxay inta hore qadarka horunbuu ku talfiyeystay oo inta dambe ee shirkiga ah kuma hadlin hadda markaad fasirto maxay noqonaysaa inay nimankii mushrikiintaa laftoodu ay odhan jireen yacni ilaahay oo wadaaga adiga kuu sugnaaday ma jiro waxaan markaa yacni aanu kula wadaajinayn oo geesnaba waxaad la gaarta ay kula wadaagaa ma jiraan ilaa shariikan huwa laka mooyaane wadaaga yaroo adiga kuu sugnaaday oo tamlikuhu wamaa malak isagiyo wuxuu leeyahayba adigu aad wada leedahay kaa mooyaane mid mustaqiloo madax bannaan malihid bay yidhahdeen hadda taa waxay ku tusinaysaa ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak inay qirayaan inay makhluuq waxana yihiin oo ay yihiin mulki ilaahay leeyahay mulki ilaahay uu leeyahay inay yihiin oo iyagu gaar ah inay wax u lahay taasi waxay burinaysaa shubhada marka ay yidhaahdeen qubuuriyinta qaarkood ilahay waxay ka ictiqaadsanaa inuu ahaa waaxid asnaamtooda ka mid a ah. siday taas uga qabi karaan iyadoo markaysa waxaan markaa uu kuu tilmaamayso caqiidadooda ama wardigooday ku hadlayeenba ilaa shariikan huwa walaka tamlikuhuma malak wax allo waxa markaysagaa jira inuu ilaahay leeyahay oo mulkigiisii ay yihiin inay sidaas qabeen inay ku caddahay isagiiyo wuxuu leeyahayba adigaa isla leh aayadduna aynoo tilmaantayoo ay yidhahdeen maa nacbudhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa waxaa la isweydiiyaa oo la yidhaahdaa ilaahay waa sido yacni khalqigiisa iyo ilaahay u dhaxaysaa ma jirta ilaahay iyo khalqigiisa wax waasidoo u dhexeeyaa ma jiraan mise ma jiraan masalada noocaasa ah, tafsiil baa la gelinayaa ma waasidada looga jeediyay xagga risaaladda iyo waxyiga haddii taa looga jeedo waasidadaasi waa xaq waasidadaasi waa xaq oo ilaaha iyo khalqigiisa xagga waxyiga iyo risaaladda cid baa udhaxaysa cidda u udhaxaysaana waa cid u doortay oo rusushiisa ka mid ah. rusul malaa'iga iyo rusul bashara kuwaasaa udhaxeeya xagga waxyiga iyo risaaladda iyo tabliiqa iyo gaadhsiinta la soo gaadhsiinayo waxa uu ilaahay farayo taa waasidadaasaa udhaxaysa waasitadaa cidda diiddaana waxay ku gaalowday biijmaaci ahli lmilal cid alla ciddii diin lahayd oo dhan baa waxay isku waafaqsan inay gaala yihiin waasitada ciddii ciddii tidhahda ilaahayo aniga markaysaga wax noo dhexeeyo noo kala warramayaa ma jiro toos baan ilaahay awaamirta uga qaadanaya waxay noqonaysaa markaysagaa rusushii inuu dafiray yani oo inkiray ayay noqonaysaa taasina waa arrin kufriya oo maxdiya ijmaacu ahli lmilal cid alle ciddii diin lahayd oo dhan baa isku waafaqsan marka waxa weeye inuu gaal yahay taasi waa nooc nooca labaad waasitada haddii looga jeedo xagga cibaadada ayaa waxa weeye ilaahay cibaadadii loo marinaya oo loogu dhowaanaya oo iyagaa markaysa waxaad markaa cibaadaadkii loola imanayaa si loogu dhowaado ilaahay markaa yacni markaa ay ugu dhoweeyaan taa haddii loo jeedana waasitada noocaasi waxay tahay markaysagaa mid kufri ah oo gaalnimo ah oo waxa weeye markaysagaan marka ay tahay ictiqaadkii iyo diintii mushrikiinta markaa weeyaan maxaa u daliila in diintii mushrikiinta tahay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa shay ashyaada kala shay ashyaada ka midoo darteed ay u caabudeen ama sababtiisa ay u caabudeen ma jiro mooyaane inay ilaahay u dhoweeyaan bes ilaahay inuu u dhoweeyaanoo waasito ilaahay u dhowaynaysa ay noqdaan saasunbuu muraadkoodu ahaa marka taasi waxay tilmaamaysaa daliilu yani daliilu markaysa waxaan markaa yani alqurba dalab alqurba inay ka doonayaan ama taqriib yani dhowayn ilaahay ay u dhoweeyaan inay ka rabeen ayay u daliil tahay culammaduna waxa weeye waasidadaas in la sugo xagga cibaadada waxay ku soo naqliyeen ijmaac oo waxau odhanayaa markaysagaa sheekh taqiy waxa uu odhanayaa man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yadcuuhum wayatawakkalu calayhim wayas'aluhum ashafaacata faqad kafara ijmaacan yacni cidda waxa weeye ilaahay iyo isaga markaa waxa weeye u dhaxaysiisa waasido uu iyaga baryayo oo uu tala saaranayo oo uu shafaacada weydiisanayo yacni waa gaaloobay waana la isku waafaqsan yahay inuu gaa inuu gaal yahay inuu gaal yahay waa la isku waafaqsan yahay kitaabka iqnaaca la yidhaahdee fiqiga ah iyo sharaxiisa yacni markaa kashaafu lqanaac la yidhaahdo maktabaddana waa yaallaayo waxa markaa uu tilmaamayaa matniga kitaabka uu sharxayaa waa kitaab afar mujallad oo fiqi oo xambali ah weeye waana lasii sharxayoo yacni sheekh markaysagaa culammada xanaabilada ka mida ayaa sii sharxay oo kashaafu lqanaa can matli liqnaac buu u bixiyey marka isagoo shan mujallada iyo isagoo afar eh, isagoo lix mujallada dirkaba waa la daabacay waxaa ku taalla intuu soo naqliyo ijmaaca taqyudiin uu sheegay ayuu wuxuu odhanayaa marka isagaa taasi waa ficilkii kacaabidi lasnaam sidii kuwii asnaamta caabudayay ficilkoodii oo kale weeyey waa sidada noocaas waa sidii kuwii asnaamta caabudayay oo kale ficilkooda markaasuu aayadda akrinaya والadiina اtakaduu min duunihi awliyaءa maa nacbudhm ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa kuwii malaa'igta caabudayay waxay lahaayeen malaa'igta waxaan u caabudaynaa si waxa weeye ilaahay ay noogu dhoweeyaan kuwii ambiyada caabudayay waxay lahaayeen nebiyada waxaan u caabudaynaa si ay ilaahay noogu dhoweeyaan kuwii awliyada caabudayay waxay lahaayeen awliyada waxaan u caabudaynaa si ay ilaahay noogu dhoweeyaan wahaakada sidaas yadaabay markaa lahay oo tolow xaamilka ku kalifaya marka hore inay waxyaalahan ilaahay ka sokeeya ay caabudaan waa maxay aqwaal bay culammadu ka sheegeen aqwaashay ka sheegeen culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay qabeen ama ictiqaadsanaayeen annagu waxaanu nahay qaar markaa dembaabay oo markaysa waxaan markaa xoogaa markaysa waxaan markaa aan qumanayn ayaanu nahay marka ahliyo uma lihin oo ehel uma nihin inaanu ilaahay toos u caabudno a inaanu ilaahay toos u caabudno annagu markaysaga uma ehel nihin waa sida markaysagaa xagga ducada markaysagaa kuwa cid kale baryaa waatay dariishadaan oo marka le war ilahay maxaa toos ugu bari weyday anigu addoon dabbaabay baan ahayoo waan dembi badan ahayoo yacni waxa weeye ilaahay markaa inaan toos u baryo ma aha ilaahay cid igaga markaa yacni igaga fadli markaa iyo martaba agtiisa ilaahay ku leh yacni in markaa aan baryo oo dabeed ciddaasi markaa waxa weeye aan markaa ka helo dabadeed yacni markaa ay ilaahay agtiisa iga shafeeco qaado igu dhowayso sidaas iyadaabaan markaa doonaya marka ciddaasoo ka aan ka sukaysaan baryaya ciddaasaan waxa weeye shafaaca ii noqonaysa weji ii noqonaysa adigu siyaalaha noocaasa ayaa muraadkoodi markaa uu ahaa <clears throat> wahaakada daliilka kale waxa uu tilmaamayaa shafaacada lafteeda inay ilaahay agtiisa uga shafeeco qaadan inay rabeen وycbuduuna min duuni اllahi ma laa yadurهum walaa yanfacuhum wayaquluuna haؤulaa'i shufacaaؤuna cinda allah yacni kuwani waxbay dhibaan waxbay anfacaan may odhanayn ee maxay odhanayeen iyaga laftoodu inay waxna dhibayn waxna anfacayn waa garanayeen laakiin maxay odhanayeen ilahay agtiisa inooga shafeeco qaadayn bay odhanayen waa sabab waa sabab bay odhanayeen waa sida waxa weeye dad fara badani shirkiga ay ugu dhaceen yacni sababta iyadoo cuskanaya ayaa dad fara badani markaysagaa shirkiga ay u galeen oo ay ugu dhaceen <clears throat> markaa shafeeco doonis laga doonayo ilaahay agtiisa ay kaaga shafeeco qaadaan inaad ilaahay cid kale markaa yani ilaahay cidaan ahayn inaad markaa cibaadaad iyo waxyaalo la mida aada huula timaaddo sidaas iyadaabaynu ahay sidaas aawadeed yacni dadka ilaahay markaa cidaan ahayn wax u gowracaya oo markiisa waxaan markaa yacni baryaya oo shafaacada weydiisanaya yacni waxa weeye odhanayana ilaahay bay inooga shafeeco qaadayaan agtiisa macnaha noocaasi inuu baatil yahay ku tusinaysaa oo ay tahay markaysagaa shirki inay tahay taas iyadaabay ku tusinaysaa alqaacidatu haaniyatu qaacidada labaad annahum yaquuluuna waa inay odhanayeen mushrikiintii maa dacawnaahum maanu baryin waxaananu baryayno watawajahnaa ilayhim xaggoodana qurbo ulamaanu jeesan iyo gawrac iyo markaysagaa wanaanan u xidhno iyo wixii la mida ilaa lialabi lqurbati yacni dhowaan ilaahay ay noo dhoweeyaan doonisaanu markaa doonayno darteed mooyaane iyo wa shafaacati shafaaca doonisaanu doonayno mooyaane muraad kaloo aannu u caabudaynaa ama aannu u baryayaynaa ma jirto fa daliilu lqurbati qawluhu tacaala daliilka marka waxa weeye dhowaanshuhu qawluhu tacaala waa hadalkii ilaahay uu yidhi waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaa'a kuwa markaa ka yeeshay ilaahay sokadii awliyaa'a qaar gargaarayaal ah maa nacbudhum ay yaquuluuna waxay odhanayaan maa nacbudhum caabudi mayno ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan mooyaane inay noo dhoweeyaan darteed mooyaane ila allahi xagga ilaahay noo dhoweeyaan zulfaa dhowaansho inay noo dhoweeyaan mooyaane ina allaha ilaahay yaxkumu baynahum dhexdooda waa kala xukumayaa fii ma hum fiihi yakhtalifuun waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo maa nacbuduhum yacni in eh, laga dhigo xaaliya oo la yidhaahdo qaa'iliina xaal ay yihiin qaar odhanaya maa nacbuduhum waxay ka yeesheen awliyo xaal ay yihiin qaa'iliina maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa waayo khabarkii dabaed noqonayso ina allaha yaxkumu baynahum fima hum fiihi yakhtalifuun ina allaha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo man huwa kaadibun mid beena waas markaa ahaaday kafaarun yacni gaalnimo badne ahaaday kaas markaa ilaahay hanuunin maayo bimacnaa xaqa waafajin maayo saas yadaabaa looga jeeda hidaayaduna waa laba qaybood waa hidaayatu albayaan walirshaad iyo hidaayatu tawfiiq yacni markaa hidaayo caddayn iyo bayaamin ah oo waxa weeye xaqii loo caddeeyo oo loo bayaamiyo iyo hidaayo waxa weeye ahaatay waafajin ahaatay labadaas nooc weeye marka hidaayada tawfiiqa oo waafajintaa ilaahay unbaa la gaar ah inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa yani waxa weeye hidaayadaas ilaahay baa la gaara amaa hidaayada markaysagaa bayaanka iyo tacliimta iyo caddaynta xaqii la caddeeyo hidaayada caynkaas ah ciddii waxa weeye yani cilmi iyo aqoon uliba way markaa awoodi kartaa walikulli qawmin haad iyo waxa weeye aayaadka markaa la midka ah ayaa markaa u daliila marka hadda waxaa looga jeedaa ina allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar bimacnaa hidaayat tawfiiq baa laga tilmaamaya oo bimacnaa xaqa ma waafajiyo mid isagu sharka doortay oo waxa weeye beenawaas ah oo gaalnimo badano ah yacni kaas waxa weeye ilaahay markaa ma hanuuninayo waxaa kaloo loo markaa tilmaamaa in la yidhaahdo mid yacni ilaahay cilmigiisii saabiqa ahaa ay u qorayd inuu kaadibun kafaar inuu noqonayo ku dhimanayo ilaahay waxa weeye yacni dib uma hanuuninayo oo bimacnaa xaqa ma waafajinayo sidaasna markaa waa la tilmaamay wadaliilu shafaacati qowluhu tacaala daliilka shafaacada waxaa u daliila hadalkii ilaahay uu yidhi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay caabudayaan ilaahay sokadii maa laa yaduruhum min duun waxa bannaan in duun aad tidhaahdo yacni sokada aad tidhaahdo oo bimacnaa waa sada ka sokaysa markaa laga tilmaamayo iyo inaad tihaha duun waa bimacnaa hayr ay min duuni illahi min hayr illahi ilahay cid aan ahayn waxay baryayaan maa laa yaduruhum yacni wax aan dhibaynin haddii ay caasiyaan walaa yanfacuhum aan anfacaynin oo wax taraynin haddii ay adeecaan wayaquuluuna waxay odhanayaan haaulaa'i kuwaasi shufacaa'unaa waa shafeeca qaadayaashayada cinda allaahi allah agtiisa nooga shafeeco qaadaya sidaas yadaabay odhanayaan <clears throat> marka waxa weeye ciddii markaa cibaado la siiyo oo cibaado loo sameeyo lagana rabo ilaahay agtiisa inay ka shafeeco qaadaan inay taasina ay tahay waxa weeye ictiqaadkii gaalada oo siday mushrikiintii iyo gaaladii ay samayn jireen noocaas inay tahay shafeecada markaa yacni lasii lasii samaynayo waxyaalo qurubaat iyo cibaadaada cid ilaahi aan ahayn loo samaynayo lagana rabo ilaahay agtiisa inay ka shafeeco qaadaan macnahaasi inuu baatil yaho ictiqaadkii gaalada uu yahay ku tusinaysa marka haa ulaa'i shufacauna cinda allahi maadaama ay yidhaahdeen inaynay allah inuu waxba ka amar sarreeyo oo uu waxaan markaa uu leeyahay oo iyagu addoommo ilaahay ay yihiin kuwan ay caabudayaan sidaas inay qirsanaayeen ayay markaa ku tusinayaan laakiin waxay leeyihin ilaahay agtiisay waxay ku leeyihiin cindiyo bimacnaa waxa weeye markaysagaa sharaf iyo mansilo sarraysay ku leeyihiin sharaftay ilaahay agtiisa ku leeyihiin darteed inay ilaahay agtiisa nooga shafeeco qaadaan sidaasaanu rabnaa bay yidhaha laakiin dee shafeecada maxaa lagu gaadhaa shafeecada markaysa waxaan markaa xaqa ah waxaa lagu gaadhaa yani waxa weeye tawxiid baa lagu gaadhaa markaasuu sheikhu wuxuu yidhi wshafaacatu shafaacataani shafaacatu manfiyatu wa shafaacatu muhbata shafaacaduna shafaacataani waa laba shafeeco weeye ay duu shafaacatayn shafaacatu manfiyatu shafaaco la nafyinayo oo markaa sharcigu uu nafiyey wa shafaacatu muhbatatu iyo shafaaca la sugayo fashafaacatu lmanfiyatu shafaacada la diidaye sharcigu uu diiday maa kaana tutlabu min gayri illaahi waa ta laga dalbayo ee laga doonayo ilaahay cidaan ahayn ilaahay cidaan ahayn shafeecada la weydiisanayo fii maa laa yaqdiru waxaanu awoodi karin la weydiisanayo calayhi korkiisa ila allaahu allah mooyaane cid kale aynay kari karin la weydiisanayo shafaacada noocaas ayaa waxay tahay shafeeco uu sharcigu nafiyey oo uu diiday waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkii ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow anfiquu mimaa razaqnaakum anfiquu bixiya mimaa razaqnaakum <clears throat> yacnii kii aanu idinku arsaaqnay wax ka mida bixiya min qabli an ya'tiya yowmun intaanu iman ka hor maalini ayna iman maalintaasoo laa baycun fiihi walaa khullah maalintaasoo wax iib la yidhaahdaa aanu jirin yacni wax iib la yidhaahdo aanu jirin walaa khullatun wax markaa yacni khaliilnimo la yidhaahdaana ayna jirin oo wax anfacaysa bimacnaa waxa weeye khullo wax anfacaysoo bimacnaa suxbo iyo jacayl la ysjecel yahay oo wax taraya ayna jirin khulla waa ta khaliil laga keenay weeye hmm. qad takhallalta maslaka aruuxi minii walidalika sumiya alkhaliilu khaliila shicir caynkaasoo kalaa jiray marka waxaa weeye khullada waxaa laga keenay min atakhallul bimacnaa meesha ay ruuxda iyo naftu marto ayaad iga xushay oo aad markaysaga waxaan markaa igaga jirtaa bay yidhaha jidhkao dhan baad sidaa u xushay maxabadaada iyo jacaylkaagu siday igu weyntaa markaa taasu markaa tilmaanta walaa khullatun khullo wax anfacaysa ayna jirin bimacnaa waxa weeye suxbo iyo jacayl wax anfacaya aanu jirin walaa shafaacatun shafaacana markaysaga ayna waxba tarayn yani ay walaa shafaacatun naaficatun mawjuuda macnuhu saasay udhacaysa shafaaco wax anfacaysaana ayna jirin maalintaasi intayna iman waa maalinta qiyaamadee ka hor wax baxsadan waalkaafiruuna gaaladu hum udaalimuuna kuwa daalimiinta ah ee xadgudba yaga weeye markaa shafaacada la nafiyey aayaddaasaa u daliila siday ugu daliilka tahayna waxay tahay aayaddu shafaacay nafiday shafaacatuna waa nakiro oo siyaaqu nafyi dhacday nakiro oo siyaaqu nafyi dhacday hadday tahayna qaacidada usuuligii waxay odhanaysaa idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuuma hadday nakiro siyaaqu nafyi ay dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa markaa daahir bay cumuumka ku tahay waa noocii markaysagaa laa rajulun la odhan jiray yacni laa rajulun fi ddaari cumuumka waxa uu ku yahay daahir buu ku yahay oo bimacnaa haalib buu u yahay laakiin taksiis buu aqbalaayo in wax laga reebo waa aqbalaa in wax laga reebo waa aqbalaa tacaza falaa shayun cala alardi baaqiya waar isi sabirsii falaa shayun shay markaysagaa ma ahan cala alardi baaqiya arlada korkeeda mid baaqi ku ah markaa mu ahan <clears throat> marka waxay noqonaysaa ay walaa shafaacatun yani markaa naaficatun mawjuudatan saasay noqonaysaa shafeeco wax anfacaysaa may ahaan markaysagaa mid jiraysa sidaas iyada ayay noqonaysa marka laadaasina camalu laysa iyo camal fasha marka calaa kulli xaal yani daahir waxay ku tahay cumuumka cumuumka waxaa ka hadhaya shafeecada wixii markaa daliil u sugo waa ka hadhaya wixii daliil sugo shafeecada waa ka hadhaya oo waxay noqonaysaa ina iyadu markaysagaa laga soo reebayo cumuumka in laga soo khasisayo dee takhsiiska wixii laga reebay mooyaane wixii kale saasay baaqi ku yihiin marka shafaacada waxaa soo gelaysa shafaaco gaal anfacaysa ah, shafaaco gaal anfacaysa waa manfi oo gaalada wax shafeeco la yidhahda anfici waa koo waa nooc labaad ee shafaacada nooca shirkiyada la ashafaacatu shirkiya shafaacada shirkiyada ah taasina markaysaga waxaan iyaduna waxba anfici mayso oo waxay noqonaysaa waa midaan markaa iyaduna jiraynin oo shafaacada shirkiyadii waa maxay waa shafeeco markaysaaan markaa cid la weydiisanayo waxaanu awoodi karin ama shanigiisuba aynay ahayn isagoo kale inuu awoodi karo shafeecada caynkaasi weeye ama taa adduunyada markaysaga inta qurubaadka iyo cibaadadka inta cid loo sameeyo la odhanayo ilaahay agtiisa ayaa noga shafeeco qaadaya oo waa lasii ballansanaya waa lasii ballansanaya marka waa xajsigii lasii samaynaya waxyaalahan qurubaadka iyo cibaadaadkee loo samaynaya markaa tan noocaasi waa shafaaca shirkiya markaa mid bannaan maaha haddaad tidhahdo intaasoo wan baan u qalayaa markaysagaa sheikh hebel ama weli hebel waxaana muraadkaygu yahay ilaahay agtiisa inuu iga shafeeco qaado dee muxuu ictiqaadkaagu kaga duwan yahay markaysagaa kii waxa weeye mushrikilcarab kii gaalada muxuu kaga duwan yahay gaaladuba sidaasunbay markaysagaa malaa'ig iyo saalixiin iyo ambiye iyo yacni markaysagaa waxyaalo kaleba ay markaa wax ugu qali jireen oo u caabudi jireen oo ay dooni jireen ilaahay agtiisa inay uga shafeeco qaadaan ilaahay inay dafirsanaayeen ma aha ilaahay inay dafirsanaayeen ma aha way qirsanaayeenoo markastoo la weydiiyo la yidhaahdo yaa idin abuuray allah baana abuuray odhan jireen marka waxay noqonaysaa ictiqaadkii gaalado kale hal farqi waa soo bixi karaa laakiin wuxuu tarayaan jirin farqigaasi waa maxay dee mushrikiintii waxa weeye intay caabudaan ayay odhan jireen waa caabudnay laakiin waxa weeye waxaa suurowdaa inuu markaa yacni mid islaam u nisbo sheeganayaa inuu markaa intuu caabudo yidhahdo anigu ma caabudin ah, yani tawasul iyo qurbo iyo magac kale intuu u bixiyo magacii cibaadadun markaa inuu diido laakiin taasi wax mmarkaa ma anfacaysaa oo ma ka baajinaysaa in wixiisu cibaado ay tahay yani taas waxaynu ku arki doonaa dersiga markaysaga xadiidka abi waaqid alaysiyi ayuu markaysaga waxaan markaa yani u daliil ah oo inoo tilmaami doona in waxa weeye tasmiyada iyo magacu inaanu cibro lahayn ee xaqiiqada in la eegayo xadiidkaasaa markaa u daliilah laakiin waxay tahay yacni midaynay qofkii waxba anfacaynin magaca inuu magacii magac kale u bixiyo wuxuu sameeyey bes hadday cibaado tahay ilaahay cidaan ahayn la caabudayo hadduu isagu magaca ka bedelay magacaas waxba tari maayo oo nimankan waxa weeye aynu arki doonno waxay dhaha ijcal lanaa daata anwaatin kama lahum daatu anwaat may odhan markaysaga aaliha noo yeel cibaadana waxooda kumay magacaabin ee tabaruk bay uga jeedeen tabaruk bay ku magacaabayeen iyo ka barakays haddana waxaa laga soo qaaday inay la mid tahay hadalkii yani markaysa waxaana ay yidhaahdeen nimankii reer banu israa'iil ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha wax farqiga u dhexeeya inaanu jirin baa laga soo qaaday marka alcibratu bilmusamayaati waalxaqaa'iq laa bilasmaa qaacida ayaa waxay tahay tixgelinta waxa leh shayga xaqiiqadiisa iyo macaanida loogu magacaabee magacu dartii u baxay macaaniduunbaa la eegayaa xaqiiqadu maxay tahay laakiin magacyadu wax cidbara'a ma laha xaqiiqaday ka tahay haddaad khamri cabto waa ti hadda khamri maahe waa biir bilaa dembi miyuu noqonayaa biir bilaa dembi yacni ma noqonayo dembi waa markaysaga waa ku jiraya oo wuxuu noqonayaa markaysaga waa khamri xaaraano waxaad cabto nabiyullaahi maxamedna wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam dad ummaddiisa ka mid oo khamriga cabbi doona yusammuunaha bikayri ismiha magaceedii magacaan ahayna ku magacaabi doona maadaama nabiyullaahi maxamed sala allahu alayh wasalam uu sheegay dad ummaddiisa ka mida ah oo khamriga cabbi doona oo magacii uu khamrigu lahaa ka bedeli doona oo magacaan magiciisii ahayn u bixin doona magacyo kale ku magacaabi doona waxa isweydiin leh magaca ay bedeleen miyay wax ka baajinaysaa jawaabtu waa maya waxaa la garanayaa inaynay waxba ka baajinayn wuxuu cabbay un mar hadday xaqiiqadiisu khamri tahay hadduu biyo ku magacaabo iyo hadduu sharaab ku magacaabo iyo hadduu diir bilaa dembi ku magacaabo wax cibra'a ah ma laha sidaas si la shaygii shirkiga aha ee gaalnimadaha haddii lala yimaado oo dabeedna tawasul lagu magacaabo ama magac kale loo bixiyo de waxay noqonaysaa magacaasi inaanu waxba bedelin ayay markaa noqonaysaa alcibratu bilxaqaa'iqi waalmusamayaat laa bilasmaa yani markaa sheekh yani markaa asancaani saaxibu subul salaamna kitaabkiisa le tahiir lictiqaad masalada noocaasa saasuu ugu bayaaminaya sidaas ayuu ugu bayaaminaya oo magacoo laga bedelaa inayna waxba ka baajinayn saasuu ugu tilmaamay wakadalik waxaa soo gelaya shafaacadii haddii waxa weeye ilaahay idankiisa yani aynay markaa ku dhicin oo ilaahay idnigiisa aynay ku dhicin ee la moodo in lagu mutaysanayo calaaqada iyo xidhiidhka adduunyada ciddaa lagula yeeshay keliya in lagu mutaysanayo sidaas yadaa la moodo oo bikayri idnihi markaysaga xon wax alla wuxuu doono u shafeeco qaadayo ta noocaas haddii la ictiqaadiyana waxay noqonaysaa shafaaca manfiya oo sharcigu nafyinayo shafaaca manfiya oo sharcigu nafyinayo ayay markaa noqonaysaa washafaacatu lmuhbatatu shafaacada la sugayaa hiyo alatii tutlabu min allahi waa shafaacada ilaahay laga dalbaye la weydiisanayo washaaficu mukramun bishafaacati shaafici ka shafeeco qaadayana uu yahay mid lagu sharfay shafaacada waalmashfuucu lahu yacni waxa weeye ka loo shafeeco qaadayaana uu yahay man radiya allahu miduu ilaahay ka raali noqday qawlahu qowlkiisa iyo wa camalahu camalkiisa bacda alidni marka loo markaa fasaxana dabadeed <clears throat> kama qaala tacaala man da ladii yashfacu cindahu ila biidni siduu ilaahay marka uu idhi man da ladii waa keekii yashfacu cindahu ilaahay agtiisa shafeeco qaadaya yani markaa xaal axwaasha markaa ka mida xaaluu yahay mooyaane maqruunan biidnihi ilahay idnigiisa mid ku lamaan yani marka waa istifhaamun bimacna nafyi oo laa axada yashfacu cindahu ilaa biidnihi baa macnuhu u dhacaya istifhaamku macno nafyi ayuu marka waxa weeye uu macnihiisu noqonaya sidaas weeyaan markaa shafaacada la sugayaa waa ta ilaahay la weydiisanayo qul lilaahi shafaacatu jamiica baa ilahay yii shafeecada dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay marka sidaas aawadeed yacni inaad cid kale weydiisato ma aha waa inaad ilaahay ka baridaa shafaacada ilaahw kuwa nebi maxamed u shafeeco qaadayo iga markaa yani mid ka mida iga yeel sidaas inaad ilaahay u weydiisato uga barida wey laakiin haatee nebi maxamedow iyadoo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam uu dhintay aad tiraa nebi maxamedow aakhire ii shafeeco qaad ama aad tiraa sheekh cabdiqaadirow markaa ii shafeeco qaad siyaaradaadina waa dhigi doonaaye markaysagaa ii shafeeco qaad haddaad sidaas tidhaahdo de waxay noqonaysaa ta noocaasi markaysagaa mid shirkiya bay noqonaysaa mid shirkiya ayay noqonaysaa oo waxa weeye maadaama shafeecada dhammaanteed ilaahay ay u sugnaatay in cid kale la weydiista ma aha cid kale in la weydiisto sidaas yada ah u ahay <clears throat> marka waxa weeye Eh, adduunyada haddii cidi cidda kula joogta ee bimacnaa xaadirka ah waa odhan kartaa bimacnaa ii shafeeca qaad ii ducee wuxuu awoodi karayo bimacnaa iigu ducee oo saxaabadu intay nebiga u yimaadaan sala allahu alayh wasalam bay odhan jireen yani ilaahay nooga bari in jannada uuna geliyo laakiin ma odhan jiri nabi maxamed oo jannada na geli yani waxa weeye waayo jannada gelitaankiisu gacanta nebiga kuma jirto sala allahu alayh wasalam laakiin maxay odhan jireen ilaahay nooga bari ama noo weydii inuu jannadana geliyo sidaas iyada ayay odhan jireen udcu llaha an yajcalanii minhum siduu markaysaga waxaad markaa cukaashatu bnu muxsinba uu yidhi ilaahay iga bari in markaysagaa kuwaas inaan ka mid noqdo kuwaas inaan ka mid noqdo ilaahay iga badi bimacnaa kuwaa jannada gelaya yani xisaab iyo cadaab la'aanteed yani kuwaas inaan ka mid noqdo ilaahay iga bari sidaasay markaa odhan jireen Eh, waxay odhan jireen markaysagaa jannada inaan kugula rafiiqo sidaas yadaa ilaahay nooga bari sidaas yadaabay nebiga sala allahu caleyhi wasalam ku odhan jireen haddii alfaadda qaarkood iyo riwaayaadka qaarkood ay ku soo aroorto inay yidhaahdaan waxa weeye eh, yacni muraafaqadaada jannada aan kugula rafiiqaan ku weydiisanaya riwaayaad kaleo muraadkooda caddaynaysaa soo aroorto oo tilmaamaysa waxa waya in ilaahay uga u baryo oo u weydiiyo inuu muraadkoodu ahaa marka labada riwaayo waa la isku fasiraya ee waxa weeye nas mutashaabiha in la qabsado ma aha sida ahlulbidaca lagu yaqaano ee mutashaabiha in muxkamka loo celiyo wey mutashaabiha in muxkamka loo celiyo weeyaan dabeedna macnihiisa sidaas iyadaa lagu fahmo caynkaas iyada ah weeyaan markaa shafaacada waxa weeye markaysagaa sharcigu usugaya waa shafaacada ilaahay la weydiisto taas weeye shaaficuna uu yahay mid markaa lagu karaameeye shafaacada waktiga uu shafeeco qaadayana ay tahay mar loo fasaxay kan loo shafeeco qaadayana uu yahay miduu ilaahay markaysa waxaan uu ka raalli noqdayo bimacnaa waxa weeye tawxiid la yimi ilaahayna tawxiidka waxaan ahayn raalli kama noqda walaa yashfacuuna ila liman irtadaa wa kam min malakin fi samaawaati laa tugni shaaacatuhum min badi an eh, laa tugni shafaacatuhum shay-an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa yarda yani waxa weeye malag fara badana yani laa tugni eh, samaawaadka ku sugan laa tugni shafaacatuhum shay-an yani shafaacadiisu ayna waxba taray ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa wayarda saas ilaeg ilahay wuxu uhi walaa yashfacuuna ila liman irtadaa markuu malaa'igtii sheegay uma shafeaco qaadayaan mooyaane ciduu ilahay raalli ka noqday kadalik ilahay waxau uhi man da aladii yashfacu cindahu ila biidni marka waxay ku xidhan tahay shafaacadaasina yani shuruud bay ku xidhan tahay kow shardiyadeeda waxaa ka mida markaysagaa in la fasaxo oo kan shafeaco qaadayo waa in loo fasaxa inuu shafeaco qaado kan marka yani shafeeco qaadaya inuu shafeeco qaado waa in loo fasaxo aayaddaa laga daliishay kadalika loo shafeeco qaadayo waa in isagana loo fasaxo in loo shafeeco qaado oo marka yani shafeecada cid loo fasaxayo la maayo adigu ciddaa doonto ummadda ka qabso waa lagu sii daynayaa oo nebi ibraahim maxaa kusoo arooray axaadiista saxiixa waxaa kusoo arooray aabihii inuu markaysa markaa waxa weeye aakhiro dabeedna markaysaga ilaahay markaa la hadlayo dabeedna markaysa waxaan markaa la tilmaamayo in markaysa waxaan markaa ayna waxba anfacayn oo markaysa aabbaha loo bedelayo naartiina uu sidii ku gelayo aabbihii nebi ibraahim aabbihii saasi leeg eh, laba nebi oo marka ambiyadii ilaahay ka mid ah oo dumarkoodii marka ay yacni xumaadeen bimacnaa waxa weeye shareecadii ku qumanaan waayeen waxaa laynoogu sheegayaa waxa weeye falam yugniya canhuma min allahi shay-an ilaahay xaggiisa waxba uga kamay tarin baa layidhi oo lama odhan markaysaga ambiyaa qabtay oo nebiye ayaa qabaye waa markaysaga afadii uu nebi nebigaasi qabaye u sii daayo markaysaa markaa isaga u dhaafa lama odhan ah, fakhanataahuma falam yugniya canhuma min allahi shay-an waqiila dkula annaara maca adaakhiliin yacni ilahay waxau inoo sheegayaa in waxa weeye sidaa lagu cadaabo saas si la eg yacni nuux inankiisii waa kii halaagsamay waa nebi nuux qowmkii halaagsamayey ayuu la halaagsamay markuu islaamnimadii diiday oo markaysa waxaan markaa uu shareecadii u hoggaansami waayey ee uu gaaloobay maxay noqotay lama odhan markaysagaa nebi baa dhalay waa ina nebiye daaya lama odhan wejigiisa ku dhaafo lama odhan rabbi inabnii min ahli waa kii markaysagaa ilaahay uu markaa yani cabanayay ee yidhi markaa rabbigayo inankaygu ehelkaygu ka mid yahay yani wacdigaaga iyo ballanqaadkaaguna xaq wey maxaa loogu jawaabay waxaa loogu jawaabay qaala ya nuuxu inahu laysa min ahlik yani waxa weeye ehelkaaga badbaadaya kama mid ahabaa markaa lagu yidhi nuuxo ay laysa min ahlika naaji yani waxa weeye ehelkaagii badbaadaya kama mid aha bimaxnaa waxaa la tilmaamay in camalkiisu aanu wanaagsanayn mar haddaanu camalkiisu wanaagsanayna inaan waxa weeye aanay anfacaynin yani nasabkiisa oo nebi baa dhalay inaynay anfacayn inahu camalu hayru saalix qira'a kaloo sabciya waxaa la akriyey inahu camila hayra saalix wuxuu camal falay yani hayra saalixin ay camalan hayra saalixin camalan wanaagsanayn buu camal falay sidaas aawadeeda ayaa markaisagaa loo halaagay haddama aragtaa ambiyadii saasaa laynoogu tuma nebi maxamed sala allahu alayh wasalam muxuu yidhi ina abii wa abaaka fi nnaar nin buu u sheegaya markaasuu yihi aabbaha iyo aabbahaaba naartay gelayaan nebi maxamed baa tilmaamay sala allahu alay wasalam inuu aabbihi naarta gelayo hadda lama odhan kii khalqiga markaysaa markaa ugu fadliga badnaa ayuu dhalaye isaga daaya lama odhan marka waxa weeye waa inuu yahay ka loo shafeeco qaadayaa mid isaga qudhiisa marka waxa weeye tawxiid la yimi oo camalkiisa laga raaliyayo o camalkiisu aanu marka ahay shirki iyo gaalnimo aanu ahay waa inuu yahay mid isagana loo fasaxay in loo shafeec qaado nebi maxamed muxuu yihi sal allahu alayh wasalam markuu shafeecadu shafeec qaadaya sheegay ayuu wuxuu wayuxaddu liya xaddan xad baa lay xadaynaya oo inbaa baa markaa waxa weeye lay xadaynaya laohanaya intaa u shafeec qaad lama odhanayo cid alla ciddaa doonto isaga shafeec qaad nebi maxamed sala allahu alayh wasalam hadduu sidaa yahay bal maxaad moodaysaa cid kale saas aawadeed markaa sheegashooyinka dadka qaarkood ay sheegtaan oo ay yidhaahdaan waxa weeye axad muriidiintayda ka mid oo dadka i nisbo sheegta ka midi hadduu naarta galo waxa weeye markaa naartaba waa baktinayaan waxa iska yahay markaysaga waa hadal waa hadal tiro wey wax jira ma aha waa hadal tiro nebi moxamed sala allahu alayh wasalam muxuu ku yidhi inantiisii yani markaa faatima muxuu ku yidhi saliinii min maali maa shi'ti laa ugnii canki min allahi shay-a waxaad doonta iska samee ma odhan aniga aabbahay ku shafeeco qaaday saas ma odhan marka waxa weeye waa inay shafeecadu tahay idankii ilaahay mid ku dhacday ka markaa shafeeco qaadaya waa in loo idmay ka loo shafeeco qaadaya inuu shafeeco qaado waa in loo idmay yacni in markaa loo shafeeco qaado cidna ilaahay fasixi maayo mooyaane ciduu camalkiisa ka raali noqday ciduu camalkiisa ka raali noqday istawxiid waxaan haynaa rabbi raalli kama ah wa radiitu lakum alislaama diina islaamkana waxaa looga jeeda tawxiidkii baa markaa laga tilmaamay markaa sidaas ayaa markaa lanooga laynagu tilmaamaya shuruudahaasi markay dhammaystirmaan shafaacadaasi waxay tahay shafaaca musbat markaa khalqiga haddii la yidhahdo osowta khalaa'iqdu maalinta qiyaame yani nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam ay u tegayso ay odhanayso ilaahay nooga shafeeca qaad inuuna xisaabo taa jawaabteedu waxa weeye shafaacadaas waxaa la weydiisanayaa cid yani markaa nool oo xaadir ah oo la joogta ayay weydiisanayaan waxa ay weydiisanayaano waa wuxuu awoodi karo oo inuu ilaahay u weydiiyo in markaysaga uu khalaa'iqda kale xukumo oo wuxuu kari karo laakiin loogama qiyaasan karo lama odhan karo yacni cid dhimatay ayaa shafeecadii la weydiisanaya oo anoo adduunyada iminka joogaan marka waxaan odhanayaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ee shafeeco qaad ta noocaas markaysagaa mid bannaan maaha waa ducadii waa nooc markaysaga cibaada ayay noqonaysaa shirki ayay noqonaysa marka waxa weeye taasi waa qiyaasun maca alfaariq marka waxa weeye calaa kulli xaal taasna sidaas yadaa weeyaan waxa uu sheikuu yidhi wshafaacatu shafaacadu shafaacataani laba shafaaco weeye shafaacatu manfiyatu shafaaco la nafiyey oo sharcigu uu diiday iyo wa shafaacatu muhbatatu shafaaco la sugay oo uu sharcigu sugay fashafaacatu manfiyatu shafaacada sharcigu diiday maa kaana tutlabu oo wixii laga doonaye laga dalbayo min gayri illahi ilaahay cidaan ahay fii laa yaqdiru calayhi waxaanu kari karinna la weydiisanayo ila allahu allah mooyaane cid kale ayna kari karin wadaliilu qawluhu tacaala baa u daliilaya ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow anfiquu mima razaqnaakum markaa bixiya mima razaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay wax ka mida markaysagaa bixiya min qabli an yaatiya intaanu iman ka hor yowmun maalin maalintaasoo laa baycun fiihi yacni markaysagaa wax markaa iib la yidhaahdaa aanu ahaan ay markaa kaa'inan fiihi aw xaasilan fiihi walaa qullatun markaysagaa wax yani markaa jacayl la yidhaahdaana aynay ahaan yani markaysaga xo mid yani markaa jirto oo wax anfacaysa aynay ahaan oo waxa weeye khulladii alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin yani khulladii markaysaga waxaan markaa ilaahay darti ilaahay dartii aan laysu jeclaan yani waxay tahay mid go'aysa weeyaan ee waxa baaqi noqonaysa untii ilaahay dartiisa laysu jeclaaday baa markaa baaqi noqonaysa walaa shafaacatun shafaaca wax anfacaysaana aynay ahaan ay mawjuudatan mid jirta aynay ahaan waalkaafiruuna hum adaalimuuna gaaladuna waxay yihiin yaga ayaa daalimina washafaacatu almuhbatatu shafaacada la sugayaana hiyo alatii tutlabu waata laga doonayo min allaahi ilaahay laga doonayo la weydiisanayo washaaficu mukramu bishafaacati ka markaa shafeeco qaadayaana uu yahay mid lagu karaameeyey oo lagu sharfay yani markaa shafaacada waalmashfuucu lahu ka loo shafeeco qaadayaana uu ahaaday man radia allahu miduu ilaahay raalli ka noqday qawlahu hadalkiisa iyo wa camalkiisa oo waxa weeye camalkiisa iyo qowlkiisu marka ay shirki ka maran tahay oo tawxiid yacni markaa la yimi muwaxid ah bacda alidni marka loo fasaxo dabadeed in loo shafeeco qaado kama qaala tacaala siduu ilaahay marka uu yihi man da aladii yashfacu cindahu ila biidni man da aladii waa keekii yashfacu shafeeco qaadaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi xaal axwaasha ka mida xaaluu yahay mooyaane mid ku lamaan ilaahay idankiisa iyo fasaxiisa waxaa banaan in la yidhaahdo man yani waa kuma daa kaasi oo khabarkii la yidhaahdo alladii kii ahaaday yashfacu shafeece qaaday cindahu ilaahay agtiisa xaal axwaasha ka mida mooyaane xaaluu yahay maqruunan biidni waxaa kale oo markaa yani culamada badankoodu waa yidhahdaan man iyo daa markay wada socdaan yani iyada lama odhan karo waxa weeye murakab ahaan bay waxay u faa'iideynaysaa istifhaam sidaas culamada badankoodu ma banneeyaan laakiin sheekh safaaqusi la yidhaahdo icraabulqur'aankana wax ka alifay waxa uu tilmaamay intaa lafteedu wejigaasi marka uu bannaan yahay oo in la yidhaahdo manda waxay la mid tahay markaysagaa maadaa bay la mid tahay marka waa ismi murakaba oo waxay tilmaamaysaa macne istifhaam bay markaa wada gudanaysaa in sidaas la yidhaahdo ayaa markaysa waxaan markaa fiican buu odhanaya waayo manda haddii markaa la yidhahdo waa khabar mubtadiya khabar bay isu yihiin dee wax lagu kaaftoomi karo markaysagaa ma aha oo waxa weeye hadalka ka dambeeya markaysagaa mustaqni kama oo kama kaaftoomi karto sidaas aawadeed waxa fiican buu odhanayaa in la yidhahdo mandaa waa kuma alladii yashfacu cindahu ila biidni sidaas iyadaa in la yidhaahdo bimacnaa ma jira ayaa laga tilmaamay istifhaamu bimacna nafyi ay laa axada yashfacu cindahu ila biidni wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk